astray bruusikum ilsaaq inay tahay inay tahay yana tabciid madhab aa ku jira madhab shaafici waxay leeyihiin yani lamada qira hadii la kulmiyo ilsaaq waayo hadii la madhabta maliki ilsaaq waayo shaaficiya macnaheedi tabciid waayo daliilay kala wataan kulligoodi oo qur-aanka xaggiisa ah intaba daliilay kala wataan hmm. kaljari leehayaan oo cadfan yani bmacnaha loo cadfo fi jawaar ahaan biljawaari waayo jawaar yani dirisnimo ahaan ay dariishteen in lagu cadfi karo macnaha xaggeedii masaxa loo cadfi karo masaxaas oo xagga loo cadfo arjulikum meesha arjulikum arjulikum biljawaar lahiraah macnaha camal waayo qur-aankaa kuma inii akhaafu calaykum cadaaba yawmin aliimin fiiri yoomin alhimin inii ahaafu waaan cabs ilah marino waani waaliljawaax waxaadani lu hoos dhaway jiwaar ahaan xaqeeda wa ahaa firi inii ani ahaafu waabsada calaykum korkiin cadaaba yoomin maalin cadaabkii yoomkaasoo yani yoomin ani cabs alimin oo oo laxaw leh marka aliimta oo la hoos dhaway aliimanta aljiwaar alhooska dirsni maaa alhooska u hayaa yoomin malaga sifaahaye waxaa nis mansuub waay aliimta sifatu alcadaab waay cadaaba aliiman sifatan licadaabin waaye waa sifa oo cadaabka ay sifa ay ka tahay maanaa aliimanta kama sifa ahaa inii akaafu cadaaba yoomin cadaabkaasaa sifaa cadaabko aliiman oo laxbiya ahaa aqeysan marka ljawaar a iloo lisbiyey idaa ti maxfuudada ahayd oo hoos dhowneed cadaab oo idaafa ilayda ahayd cadaaba yawmin taasana xaqa tahay carabta luqadeedna waa ka buuxa hada juxru dabbin haribin walhabno hada juxru dabbin haadaa kani juxru dabbin kabsaskii godkiisi waaye masalugi godkeedii waaye kaas oo ada firliha alamada os ma ahe hada kadi juxru dabbin macnaha juxrun kharibun waaye maxaaye liljiwaari aloo hoosda waay sila marfuuc waay idan maxaa yeelay sifada waxay ka tahay juxriga ah, sifa ka tahay anasba yani marfuu marfuucay aheed marfuuc le waay haddana kan hoosda waa jiwaar daraadeedi le waaye sifat ljuxri waaye juxru dabbin hada lxdur dabin haribin haribintan oo lahoos dhawi jiwaar ahaana lahoos dhawahaayaa oo juxrigaa mudaafka ah ilhi hoos dhawahaaya asdris naqdi rakiik miya amir qur-aanka waa kana inii akaafu calaykum cadaaba yawmin aliimin ilahi marino macnaha hadda cadaab yawmin aliimin sifa waa aliiminta waxay ka tahay yani cadaabatahay sifa ka tahay ee waxaa loo hoos dhibay waxa waaye liljiwaari dibnimada daraadeedii oo yoominta aladristi aa loo hoos dhabohayaa sir hagkiis insha allah asaadisu kii lacaad tartiibuhu saan in loo tartiibiyo waaye tartiibuhu tartiibkaa in loo tartiibiyo waaye maca kacbayhi maldahino waxmaan dhaafi waxwa iska taalmaama badan eh? tartiibuhu tartiib lwudu'i ma o asaadisu kii lacaad kii lxaad tartiib اlwuduءi ways laga tartiibiyo saa in loosoo tartiibiyo ibda bima bada allahu bihi macnaha waay tartiibta inuu wejiga soo dhaqo maca niyati niya lala qabo idoo niyada la jirto as dhaqo tuma bacdigeedii bada bacda gasli lwajhi haddana yadeehi ninkaa shaksiga wiishaad gacmihias dhaho tuma ka bacdi yamsaxu haddana waa masaxaa ra'sahu madaxiisi rasul shasi shaksiga madaxiisii tuma ka bacdi yaqsil rijlayhi haddana lugihiisii atakhaa isku xiga saas isku xijiya al rabaa lagala hormariyo had isbijiga dhaho asoo boodo <clears throat> oo magaciisii masaxas la himaado waa ways ansixi mayso haddiise wejiga dhakin as wejiga ka bilaabin oo gacman kale ka bilaabo haddana wejiga asu noqdo askala dawa mariyo ansixi mayso lisku xijiyaal rabaa si ilaahay usoo yeelay oo bibda-uu bimaa bad allahu fagsiluu wujuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum ru'uusikum waarjulakum ila alkacbayni saa inay ku dhacda raba si ilahay hili in loo wado tartiibka kaa waayo ilaahay qoolkiisa tartiibka ay ku timid waa kaas ibda-uu bima bada allahu bihi yani waa kulmiyey waysadan waa kulmiyey xajkaas ku yimid laakin waysadan waa kulmiyeysaa ayadan waysadan waa kulmisatay in warada fi lxaji aba kusoo arooro ayada a kusoo aroorto alaa kuli xaal id alcibratu bicumuumi bicumuumi lafdi waaye wahuwa caam waaye maxaa yeelay ilaahay waxaasuus horta mamsuuxaas cusay bayna maqsuulaat waxyaala dhaqaayo beelkoodii gacmo la weji la dhaqaayo iyo gacan i lug iyo gacmo la dhakaayo ilaa maraafiq la gaaro iyo lug la dhakaayo ila lkacbeyn inta udhexeyso khaslayaalo khasaalaad badan khaslayaala badan dhexdooda mamsuux as xusay waxlayaal la dhakaayo dhexdoodii yaa ilaahay mamsuux haddana as sheegay marka mutajaaniskii ki isku jinso waa lagala geeyey maxaa yeelay carab markii tarkiibkaas oo kale ayna timaado qur-aankana ato carab ku soco faaida liloo keen lifaa'idatin yani faaida loo keen waxaa waaye meeshan tartiibka wujuudkii waaye tartiibka ilaahay soo sheegay ahaan yani loo keenay waxaasay faa'idaysay wujuub tartiib bay faa'idaysay marba tarkiibka haddii saa as noqday fawsulu wujuhakum meeno ma iyo wamsuxuu biru'uusikum waaydiikum ila lmaraafiq meeno wamsuxuu biru'uusikum waarjulakum ila lkacbayni maqsuulaad waaye marti oo badan waxaana dhexgeliya ilahay isxusi haddana kee la masaxo shaygii iskuuna mujanaska ahay dhaqida ahaay isku jinsi ahaay kuwa dhaqmaayi waaye waa lagala geeyey dhexdood kalaa la geliyey waxaa loo yeelay faa'ide a loo yeelay maxay tahay faa'idadaa meha faaidada oo meha ka faaid wa laga faa'idaysta maxaa waaye wujuub tartiib baa laga faa'idaysta fagsulu wujuhakum wamsaxuu biru'uusikum وامسحوا برؤوسكم واغسلوا ايديكم وارجلكم الى الكعبين انت maxaa la soo sheegay awal wejiga yadayn haddana ra'siga haddana rijlayn waa kaas alaa kuli xaal amarka waxaa isku tusiyey markaasi ina bitartiibi inaa waajib ay tahay wailaa haddii kale waxaa tahi lahay fagsiluu wujuhakum wamsaxuu biru'uusikum wagasiluu aydiikum لan xadiia mustafida waay waa caam waay oo shaaca waay waay xadiiyaalkoydii waa xadii faaftay waaye mashhuur naqatay oo faaftay waaye fi sifati wuduihi sala allahu alayhi wasalam ay faafan tahay musaraxat bi walcadeey maxaa yeelay ayaddaa waxa waa iyo ayadane waysaday cadeysa oo waajibka ahaa falow xubni la hormariyo maxalkii laga hormiyo mala tirihaayo walow asdhaqo afartiisi xumin hal mar asdhaqo walow bigeyri idn bigeyri idniya loo dhaqo haddii idin la-aantiis loowala qaatay ninka nina uweys qaadaay afartiis biyo uu shugay waaniyest bigeyr idni yaa loo dhaqay yani wa ansaxa tartiibkiyaa la helay waana inta waay walow bigeyri idnihi xadadkiis waa kor naqahaa xadadkii wejiga waa kor noqday fakat may maya waxay leeyihin xadadkii wejiga kaliyaa kor naqahaa maxaa yeelay tartiib xaytu meel oo cusaas la yoodo maciyada markaasay oo mehan tartiibka anfihisa duulaa leeyahay waa ansaxdi maxaa yeelay xaajatulislaamka iyo keyrkiisii xalay ku dhacaysaa ficaamin keliya dhacaysaa shardiga waxaa ahaa inaa keyrkeeda ay ka horumarin falow tasala haddou haweesto ninkii falow tasala muxdithun ki xadata asgarka ahaa xadiis haweesto fal asaxu soolka fiyowda badan anahu usigi in amkana hadow usuuro oo usuuro maho maay rabti an taqdiiru tartiibin tartiibtii qadarkeedii qadarideedi hadow usuuro masaalkii waxaa waaye bian kadasa inuu tin bada waayo oo ma wamakasa asnagaado qadra tartiibi tartiibka qadarkeedii oo yani oo tiin bado saxa wa ansaxa lahu lwudu wayse waa unsaxeey maxaa yeele tartiibkii xaasil waay fi lxaala oo lasoo sheegay <clears throat> macnaha maxaa yeelay wejigiisa biyi waa la kulmi usun waa niyeytay markaas rafa alxadad waa ka kor noqday can wajihi bacdigii waxii ahaadii qasdi deyntii yani oo yani waktigii la khilaaya waa la jooga waa waa galay biyaha isdhex galay markas timbasgalyasna waytu rafc alxadasi asir kulli waa wahaakada ilaa akhir acdaa laga gaaro qowlka lamaad waxaase ansaxi maayo maxaa tartiibka amar taqdiiri waaye geyra taxqiiqi maaha taxqiiqi maehe waa taqdiiri waaye taa daraadeedii taa daraadeedii laa yuqawam fi nijaasati lmuqaladati alkamsu fi lmaai lkasiiri ma la qiimayhayo yani nijaasa oo muqalada ah biyo badan dhadiis la geliyo malagu dara maqaam alcadad ma kudayso lix kal a ah la dhaqama inoo eegi nijaasdiisa kala taabto todobaad caro haddii biyle hal mar la geliyo ma gudayso taas camalay tegi kara saasay qiyaasay karta laakin wailaa hadii haddii macnaha taqdiirka asuuroweynin oo macnaa qadarka isku tiim baday oo qadarkii wejiga laga dhaki lahaay niyada lala imaa lahaay wejiga lala dhaki lahaay luga gacmanka la dhaki lahaay ah, lua madax la masaxi lahaay luga la dhaki lahaa haday ay gaaraynin qadarkaas ma gaarayso falaa ma ugudaayo ma ugudaayo oolkaale <clears throat> <clears throat> ma ugudaayo maxay tartiibta waysana waajibyaalkeeda yaalkeeda kamid yahay waajibne yani <clears throat> kuma dhacay waaan saas aan ahayn kuma dhacaayo tartiibka hujiya lalaho qadarka yani macnaha mithaalka waxa waaye xadistin ba macnaha falasxu anahu in amkana hadduu usuuroyo taqdiiru tartiibi bian qadasa waa inawtin badaba waaye wamakasa asnagaado qadra tartiibi saxa waa ansaxaa halis biyaha markay biyahaas arki usoomeyn iska joogo biyahaas webigii waaye maanyada waaye berked iska buuxda waaye asgali waa kusiinbad waa isqarihayso damaanta isgeli keen marka isgalaay oo kaliyaas naweytu fard lwudu ti wejiga waa dhacday qadarkii oo wejiga laga dhaqilaya isku nagaad macnaha waxa waaya ina qadarkaas isku nagaad qadarka wejiga laga dhaqi lahay qadarka laga niyeysa lahay <coughs> qadarka wejiga laga dhaqi lahay qadarka yani oo gacmanka laga dhaqi lahay qadarka madaxa laga masexi lahay qadarkii luuha laga dhaqi lahay asbiya kudhex jira kutin bana yani waa yani marka waa ansaxaa asliha صxa waa ansaxaa waysadi waa ansaxiisaa daciif waaye waa tala gabagabada inta waayo imaam nawawi waata waa qultu waxaan leeyahay alasaxu qolka fiyu badan asixatu waaye bilaa mubtin markis galaab nawd fadl wudu aad jiraa martibina waa la helay kulina waa la kalana asaxa ah. waxawaaye isleha yani bilaa mubtin asixatu asixit waaye sixat lwudu waaye bilaa mubtin nagaadid la-aan waa kaas maxaa yeelay tartiib waxaa yani wallahu eebahe aclamu caalim eh wallahu ilahi aclamu min kuli caalimiin maxaa liana tartiiba yaxsulu fi laxadaati ladiifati laxyaal laxdayaal yar yar aad tartiibkay kuxasilmaysaa khalaas yani tartiibtii intay kuxasilaysaa laxdaad ladiifa mhm. kanaana mala cuskahaa qoolka la cuskahaayo yani kan waay fi tacliili kulli man yani cileey dadka cileeyey shaarix oo kale maay qabaiska maay sida yakfi limudit lilxadad alakbari wa anfaca falilsgarina wa waay raddun wakaas inta waay maxaa yeelay qabaiskii la qabaysahay xadfulakbarka ahaa haddii wax burihay aad suubinin markii horeba aad sooniyey xadfulakbar waa ku gudahay muctamadi kan waay xadfulakbara qabaysna rafc alxadf alakbar yabtidi lugatii shartiibka meel kasta oo gacmankii lugahii waa dhaqmeen saas uqabaysatay haddii waysad wax burihaa ad suubinin dakarkaa ataawanin hoonaag ataawanin duburka xalqadiisa ataawanin ad xadafin ad kaadinin ad darawoonin ad yani haayadkaa imaanin wax xadadkaa imaanin riixkaa imaanin bes wayse kale uma baahani saas wayse kale uma baahinin wasunanuhu sunan lwuduu'i macnaha waysada sunayaalkeedii waxaa kamid ah asiwaaku rumiga kamid ah rumaysashadaa kamid ah huwa rumigii luqatan luqa xaggeedii waxaa la yihaahaa addalku turugid aa la yihaaha iyo aalatuhu aaladiin waa la yihaaha alstiyaaku adulu macneeyo dalkii السواk مسواk lhraa مسواk atilo macnayne aladi waay qorigaan oo naqaana rumiga laleeyahay aan kurumaysayna waay wakaas sharcigana waxaa la wadaa sharciga xaggiisne geed la isticmaalo waayo ama waxii lamid ah la isticmaalo geed iyo waxa lamid ah waxaa lamid ah maxaa waaya hadda waxaa lamid ah macjuun yaalkan hadda la keena isticmaalo macjuunka aan hadda la keena oo la isticmaalo adduunkan oo furashka loo qaadahaayo oo lakentaa nooc ayaa mano kawalgeed baan laa kawalgeed waxyaalahaas kuwaas magac badanaas hadadaaba isticmaal carabtana hadda kaasay ubaxeen <clears throat> rumib waa iska dhaafeen kaasay qaataan inta waaye cilka loo isticmaala wixii gaari ah yani waxaa u asal ah rumiga sunanimadiisii qowluhu subanaa qowlkii sala allahu alayhi wasalama asiri lawlaa an shuqa calىa ummatii laamartuhum bisiwaaki cinda kuli wudu'in lowlaa ma ahaatee an ashuqa inaan cusleehaayo calaa ummatii ummadihii korkeeda aan cusleehaayo ma ahaateene haddaan raw inaan cusleeyo cusleyskooda aan diidaayo maahine laamartuhum macnaha culeyskoodii inaan culeys ku badiyo oo dhib ku badiyo aan diidaayo ajrigeeda maahine laamartuhum waxaan fari lahaay bisiwaaki rumigaan fari lahaay aalada kale cinda kuli wuduin wayse la arkaba inay rumaystaan aan fari lahaay amru ijaab yani ma farin hadda xadiisyaalkan yani waxay u daliil tahay nabiga inaasu banaanaay ijtihaad ijtihaad inaasu banaanaay yani waxaa fiiriya haddii sidaa wayse kasto wayse kasto a rumaystaan dhibay kula qalahayd waajib hadii loo warii lahay waa dambaabi lahay sameey waad kasto rumay la soo qaadahaa macnaa oo ah asiwaaku waa e eh. macnihika waaya inta waay rawaahu bukhaariya xadiidka wariyey lowlaa shu xadiis albada intaa xadiis yahay mideen inta waay albadaa lagu suneeyaa ardan loo rumaysto balse balaar ahaan balaar balaar balaarnima xaggeed balaar ahaan loo loo rumaysto bikuli khashinin ko kakan kulligiis loo rumaysto bikuli khashinin shay adag kulligiis loo loo rumaysto shaygaas oo muziilun oo zuulihaayo zuilun muziilin zuulihaayo liqali lilqalxi zuulihaayo qalxi zuulihaayo dhacadka zuulihayo dhacadka ilkaha dhacdakan sokora maxaa kalahayn lon gooni waay urka waay mogtahay kan kale yani ilkaha koraayo cagaarihayo anuga waxaan idhaa dhacar aan idhaa jir dhacar caanaha hadii loola cabo iyo badanaa laluqanin iyo waxaas dhaliyaa badanaa caana aad u dhaliyaa hadii lagaluqanin laga rumaysan caanahaas u dhaliya hilbana kasii darba uriyaa kan waay maxaa yeelay xayawaanka waa af ur badan waa hilibka cuna af ur badan ka cunayna mal markii la shabaho markii oo la yidhaa zaydun ka asadin mar libaaxaa lagu shabahaa marna ka asadin caayas lahaa ah, maxaa yeelay afkiisa urkiisa lagu shabahaa urka afkiisa lagu shabahay naqiisa ab karwaay waa aad u afkiisu uraa mar geesnimaa logu shabaha marna af uraa laskugu shabaha liwaax camal waa marna caay ku noqonaysaa afkiisa liwaax camal uraa afkiis aad urba hilba badan as cunaamanooso intaan waay xayawaan la cunaayo saas le waay calaa kuli xaal asiwaaku cardan loo rumaysto bikuli khishrin loo rumaysto laa asbucihi asbicihi asbucihi asbachu intaan imahaysaa silcaad saxi qolka sixilman badanaa qabano wayusanu waa la suneeyaa siwaagii waa la suneeyaa siwaagii waa la suneeyaa lisalaati a loo suneeyaa salaada markii loo kacaayo in la rumaysto sunna waaye manaa wayusanu waa la suneeyaa siwaagii lisalaati waa loo suneeyaa walow sunna ahaato likuli ragcateyn waa loo suneeyaa taraawiixdii camal mutimimkii faaqid duhuureynkii salaat ljanaazihii walow afka waxba as asba doorsoonaanin sunna waaye calaa kuli xaal subanaha waa rumaystay wudu waa u rumaystay likhabar saxiixayni au daliila lawlaa ana shuqa calaa ummatii la amartum bisiwaaka cinda kuli salaatin amri ijaabka waaye iyo tilamaad xadiidkii kale ragcaashiri suubana alayhi الsalaatu wasalaam ragcataani lama ragcadood oo tukatid bisiwaaki rumiat ku tukatid yaa afdalu fadli badan min sabciina ragca bilaa siwaakin todobaatan ragca oo rumi la-aan ad lama ragcadood oo rumi a ka ka fadli badan isnaad jayid ah xumayntu ku wariyey waa la dadaa ishkaal geliyey waxay yidheen صلاة الجماعة خمسة وعشرين أما تضوع مع ذلك فرض كفاية نوايا صلاة جماعة على الأصعي وحلو جوابي يعني جوابي هالو بضن هالو جوابي يعني هالا ميد أجوابي هالو جوابي يعني طوافك النفل واحد انت سنة أتاس تلاوي يعني هلو أسهل مامو intis xiranin rumi as halmaamo as xasuusto gadaashiisi inaas barlamaada himaado soo haleeshado ma loo suneeyaa sidii sidii fi lwuduui awal calaa kuli xaal afcaal khafiifa asu soo haleeshahaa calaa kuli xaal si daahirka cadam listixbaab maxaa yeelay kafka maduub waayo fi salaati waa laga rabaa gacmankaas in la ilaaliyo nunuuxshadiisii iyo toorsoonkiisii yani nunuuxshadiisii in laska ilaaliyaa la rabaa haddii gacantaa nunuuxeysid salaad yani khataraya gelaysaa salaad salaadeedii dhexdeedi madluub ma aha cadam listixbaab waay lasoo haleeshahaayo ma lasoo haleeshahaa maya watagayur lfami afkii doorsoonkiisina waa loo suneeyaa markii afkaadi gadoomo inaad yani rumaysted sunna waaye tagayur اlfami amase tagayur اlasnaani asnaankii ad doorso ilkii ad doorso binoomin isku doorsoma afkii tagayur اlfami binoomin ow aklin ow juucin ow sukuutin طawiilin ow kalaamin kaiirin waxyaabahaas kulli yani in loo rumaysta sunna waay maxaa yeele wax afka dooriy waxaa kamid ah horda afkay doorisaa yani cunida afkau dooriyaa baahida haddii ku qabato baahi badan ay ku baahay haddaad baahata afka waa doorsoomaa haddiid aamusnaatid afka waa doorsoomaa intaa haddii oo sukuud dheer aad timaadid la imaadid waa doorsoomaa hadal badan haddiid hadashid khutabadaa kamid ba eh, hadalka badan ba hadlaayaan waa doorsoomaa subana xadiiskiisa xadiiskii saxiixinka u daliil ah subana sala allahu alayhi wasalama haddii horta aska kaco yani yashuusu macnaha waaru rugaayey faahu afkiisii bisiwaaka isku rugaayey yashuusu yasuushu xadiidkaas saxiix bukhaari iyo muslim baa kudhintay alaa waxaa hurdaga loo qiyaasistay keyrkiisii oo wixii bataqajur keenaay oo qiyaas ah looga yeelay maxaa kulligooba door hurdada doorsoon daraadeeda looga suneeyey wixii kaleetana kulli waa ku jiraa ale oo afka doorihay dhan afka badan warka badanaa dooriyaa shub ahaanshadaa doorisaa calaa kulli ha dadkaa doorsoomin hataa waa lagaa rabaa waa kaas kaana الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam idaa qaama min annoomi yashuusu faahu bisiwaaki walaa yukrahu ma la kahdo siwaaki ilaa lisaa'imi lisaa'imi ninka soomaya maahane weligii kulli wakti kiraahi maaha la soomaysto ilaa ninka soomaya maahane samee loo kiraahi aloo nacaa usugane bacda الzawaali geeska zuulka bacdigiisii bacda zawaal aloo ka axaadiisteeda quwa waaya ay leehay ilaa aimada imaam amed bin xambal ira kaleeta lamid eh aliin kalaaha maaha maxaa yeele daliil kale ay wataan iyo kana allahu tacaala canhum calaa kuli xaal tan yani miiqaadkiina wamuu baxay istigaayi ilaa kuli adi aayadaasi xadiiskaas hoos imahay kulli bacda zawaal ay ahayd la rumaystaa laga joojiyey maxay aayadii kama miiqaatu rabbihi aayadii marka ma ahayd eh? hahay waa ka dambe maxaa ah loo tamanka loo loo dambaysay rumiyaas as as rumaysta axaadiidka ku timid oo ramadaan ay tahay taas daraaddeed waxaa loogu dari intaas a loogu dari xadiidiyaalkiisa xoogay leeyihin rumiya bacda zawaal kiraa waaye eh. madhabtahay shaafici imaam shaafici waa ku adag yahay walaa yukrahu manaa bixaalin xaal oo la nacaayo ma jiro ilaa lisaa'imi maahan bacda zawaali walow soonkaasi sunaba ahaado xadiidyaalka saxiixeynka u daliil ah lahuluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmiski lahuluufu luunka oo ninka soomaya afkiisii luunkiisii adeerkan way hadaa lahuluufu fami saa'imi ninka lahuluufu fami saa'imi fami saa'im ninka soomaya afkii luunkiisii adyabu waaya koo oo magaciisii ka isgoon badan <clears throat> ka isgoon badan ka isgoon badan inta oo oh, minti bilmiski miskiga isgoonkiisii waa ka isgoon badan yahay adkabu cind allah ilahay agtiisa min riix miski maxaa yeele malaaigtaa ureysa ilahay agtiisa la urihaa jimcadii maxaa la amri in lkhaatu catuur iyo waxyaabahaas kule malaaigtaa urisaa loo wadaa meeha aluu galo ee ninka soomaya afkiisne yani waxaaska isgoon badan yahay riix almiski cinda allahi xadiidka macnihiis waa dheeryahay haddiin galno kitaab fikiga naga daahaa waa ka inta silamaad xadiidka hmm. kalaa u daliila facuطiyat ummatiy ummadaye fii shahri ramadaan waxaa la siiyey hamsan aa shan walxaanood uma qaala ama ahaaniya maxaa yeele waxaa siri talamaad oo la siiyey o lama masorino yumsuuna yani waxay galbaanaysahayaan khuluufu afwaahihim afkoodii nuunkiisna adyab xaala seeko isgoon badan cinda allahi ilahay agtiisii min riixi lmiski miskiga calaftiisii isgoomka isgoomba naxaal asyahay unka waxaan urihinaya afkiya uruhaya laakin ilaahay agtiisi rica miskiga waa ka waa ka yani ka isgoom badan yahay macnaa sawaabka laga siihaayo ninka jumcada galaayo atarkaas marsahaayo haddi jimcada astaw iyo haddii casacotana asmarsaneen waa kala sawaab badan yihiin inta sawaab la siihaayo kaas oo catarka marsanaayo isgoonka marsanaay inta la siihaayo ninka soomaaya afkiisii yaa ka sawaab badan macnaa ka waay haddii lasoo gebagabeeye waa ani soo kaa gaabiye tafsiirka ninka jimcada xaadiraayo maxaa loo amray ninka salaada tagaayo maxaa la amray matluub waayo inaad catareysnaado miski marsuuci lamida isgoon dhan waaye calaa kulli xaal isgoon askaataa sunna u ahaa isgoonkaa sawaabka laga siihaayo maxaa yeeli waxaa malaa'iga xaadire malaa'igtaa udceyhaysaa malaa'igtaa urehaysaa maxaa yeele ninka abdi fadhiyo intiiba asxadasin waxa usoo camal haba usocadi xadadka yani yaa iskahen maxaa yele wax uraaya waaye asla himaado usoo ilahay amarkiisa ka keeni waa joogsihay istikfaartii malaaigta waa ka joogsiyaysa marka catarka oo isgoon la qaato masaa-ida ha loo qaato salaada jibcad ha loo qaato matluub waaye ajarkoodii ma la koogi karo ninka soomaya afkiisa oo uraayo tawaabi halkaas oo laga siihaayo jimcada iyo jamaacada jamaacada markii la tegaayo isgoonka loo marsahay ka badan ala siihaa atbu cinda allahi min riix lmiski hadalka badan ah, yani ku jiraa intaan lagu gaabsana khuluubka musaaim walaa yugrahu ila lisaaim bacda zawali dhalinyar badana ah, aragnaa hadda waxii loo jeeda ma kasaayaan soonka waxay ka dhigayaan badarta aan shaafici inay tahay madhab hooseys camal ay ka dhigaayaan waxaa loo soo qaadaa in jaahiliin aan nahay camal rumigaa lagu faafaanaa soonkii marno ala rumaysaa ah, taa la jeeda waxaa laga dhigaa dadka oo yani rumaysaynin inay yihiin dad yaxba oge camal madhabdana haysana imaam shaafici haysana imaam sunna ba la yiraaha waa la isku raacayba habisku raacay imaam axmed bin xambal sheekhiisir buu ahay ee saa u qaadano saan waay ka riix lmiski macnaha siwaag hadal dheeraa ku jiraa wadwareen ama soo dhicihina watasmiyatu siwaag dhanba ma gelin ka macnaysi laakin insha allah beri haddii aan rabno khulaasayna watasmiyatu alla magacaabida la suneeyaa ila wa min sunanihi sunantii wayseeda waxaa kamid ah tasbit ilaah la magacaabo awalahu awal lwudu'i waysada awalkeedii markii wayse la qaadayo kootan sunada gacmanka waay bismi illahi ramaan raxiim bismi illahi ramaan rahiim bismi illaahi aqalkee waa bismi illaahi akmalkeedii bismi illaahi raxmaan raxiim maxaa yeele xadiidkii nasaa wariya oo daliil ah oo suubanha oo xaggiis laga wariyay yani bacdu صaxaabi الnabiya waxaa dalbeen sal الlahu alيه wasalam wuduan ay dalbeen